bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbih wslm ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii matn اlarbaciin الnawowiya lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala alxadiiث الثالث cashar xadiidka saddex-iyo tobnaad can anas bni maliki radia اllah canh can الnabiyi slى اllah عalyh walih wslm qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih rawaahu اlbukhaariyu wa muslim can anas bni maalikin waxaa laga wariyey anas ibni maalik anas ibni maalik ansaari ayuu ahaa saxaabada madiine loogu yimid wiil yar buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine soo gelaayey hooyadiis ayaa nebiga u keentay inuu u shaqeeyo u adeego waxna nebiga ka barto sala allahu calayh ali wasalama toban sano ayuu nebigu u adeegi jiray oo u shaqayn jiray marka axaadiid aad iyo aad u fara badan buu ka maqlay wuxuuna ku jiraa toddobada saxaabi ee ugu axaadiid badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warinta axaadiidta laga warinayay raggii ugu badnaa ayuu ku jiray saxaabadii cumrigooda uu dheeraadayna waa ka mid ahayo sagaashan iyo dhowr ayuu gaaray wuxuuna ku dhintay basra saxaabada ninkii ugu dambeeyey oo basra ku dhintay ayuu ahaa anas bnu malik radia allahu canhu dadkii ugu dambeeyeyna waa ku jiray saa darteed cilmigiisa dad fara badan oo arday fara badan ayaa cilmiga ka xambaartay sida thaabit ibnu aslam albunaani oo kale xumayd adawiil oo kale eh, iyo qataade iyo arday fara badan buu yeeshay yeeshayo waaweyn oo iyagana dad badan sii kiciyey can anas bni maliki radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama nebiga wuxuu ka warinayaa qaala nebigu inuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan dhab a ah lagama helin xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkiis uu kala jeclaanayo maa yuxibu linafsihi waxa nafsadiisa uu la jecelyahay midkiin iimaan dhaba ah oo xaqiiqa ah lagama helin ilaa oo kaamil ah ilaa walaalkii uu kala jeclaado waxa uu naftiisa la jecelyahay rawaahu lbukhaariyu wamuslim xadiidkan ahmiyad aad iyo aad u weyn buu leeyahay laba maadana marka xadiidkan waa ka hadlayaa maadda waxa ay tahay eh, aadaabta oo aadaabta waxaa ka mid a ah qofka walaalkaa muslimka inaad wax wanaagsan la jeclaato inaad xaqirto oo aa ah xaasidda ma aha waxa labaad ee xadiidka ka hadlaya waxaa weeyaan xiriirka dadka muslimiinta ka dhexeeya xiriirka dadka muslimiinta ka dhexaynayo waa inuu noqdaa xiriir ku dhisan isjacayl xiriirka isjacaylkaas markii mu'miniin lagu wada noqdo ee lagu walaaloobana mujtamacu waxaa weeyaan waa eh, xooggiisana waa waa adka waa kobcayaa isla markaasna waxaa weeyaan cadowgoodu meel uu ka soo galo la heli maayo laakiin hadday iskhilaafsan yihiin oo isnecab yihiin oo isxasdayaan eh, waxaa aad iyo aad halis u ah cadowgoodu inuu ka faa'iidaysto marka labadaas eh, ahmiyadba xadiidku waa leeyahay oo labadaas maadaba wou tilmaamaya nabiga calayhi salaatu slam wuxuu ku bilaabay xadiidka laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin ma rumaynin macnaha marka waxaa la diidayaa oo waxaa laga anfinayaa ama laga joojinayaa iimaan dhab ah iyo iimaanka meesha ugu dambaysa ma gaarin meeshii ugu dambaysay iimaanka ma aanu gaarin xaqiiqadii iimaanka dhabta ahaa male sidaas weeyaan macnuhu in badanna waxaad arkaysaa iimaanka ayaa laga anfiyaa qofka oo yacnii iimaan male ayaa la dhahayaa qofku haddii uu ka tago shay waajiba marka uu ka tago kale ama shay xaaraana oo kale marka uu koro ayaa waxaa la dhahayaa qofkaasi iimaan ma macnaha laga wadaana waxaa weeyaan qofkaasi iimaan dhab ah ma laha iimaankiisu xaqiiqo ma aha asalkii iimaanka waa haystaayo muslim waa yahay laakiin iimaankii laysku ammaanay oo jannada lagu galaayey ee mu'minnimadii dhabta ahayd ma leh marka waxa laga anfinayaa waxaa weeyaan waa iimaanka dhabta ah kaamilka ah waxa loo aan loo diidayninna waxaa weeyaan waa iimaanka asalkiisa asalkiisa wax un waa ka haystaa iimaankii laakiin dhabnimadii iyo xaqiiqadii iimaanka ma laha ayb qofku marka hadduu waajibo lidaalika axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku arkaysaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin zaanigu ma zinaysto isagoo mumin ah marka iimaankii baa laga anfinayaa marka uu sinaysanaayo macnuhu waxaa weeyaan maadaama uu shay kabiiro ah oo dembi weyn uu ku dhacay ayaa waxa uu yahay <coughs> maadaama shay kabiiro ah oo dembi weyn uu ku dhacay ama waajibba laga tago marmarka waajib laga tago ama dembi weyn lagu dhaco yaa iimaanka xaqiiqadiisii iyo dhabnimadiisii iyo ammaantiisii baa qofka laga qaadaya taa iyada marka waa taasa sidoo kale nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa ninkaan deriskiisu shartiisa aanay ka nabadgelin iimaankiisu dhab ma aha iimaankiisu dhab ma aha marka qofka dembigaas weyn ku dhacaayo mu'min waa ku magacaabaynaa laakiin waxaan ugu magacaabaynaa naaqisu liimaan waa mu'minun naaqisu liimaan baa la dhahaya waa mu'min iimaankiisu naaqis yahay nacam ayb mumin dhab ah a ma ku tilmaamayno oo kaamila ah oo ma dhahayno fulaan almumin hebel ee muminka ah ma dhahayno sababtoo ah waxyaaba badan oo iimaanka qeybihiisa ah baa ka maqan haddaba marka xadiidka ujeedkiisu waxaa weeyaan iimaankii dhabta ahaa ee waajibka ahaa ma dhammaystiranin qofkan walaalkii la jeclaanin waxuu naftiisa la jecelyahay waxaa kaloo meesha ku jirto waa inuu u nacaa walaalkii waxa uu naftiisa u nacaayo wax isaga uu dhibsanayo ee naftiisa uu nacayo waa inuu walaalkiina u nacaa lidalika abu hurayra yaa yani xadii imaam axmed uu warinayo min xadiidi mucaad nebiga sala allahu calayh ali wasalam waxaa la weydiiyey iimaanka kee ugu fiican markaasuu yidhi afdal اliimaan iimaanka kan ugu fiican an tuxiba lilahi watubqida lilah watucmila lisaanaka fii dikri اllah iimaanka waxaa ugu fiican buu yidhi iimaanka waxaa ugu fiican buu yidhi inaa alla dartii wax u jeclaato alla dartii wax u nacdo carabkaagana aad kaga shaqaysiiso ilaahay dikrigiisa kadib maxaa ku xigaa layidhi markaasuu yidhi an tuxiba linnaasi maa tuxibu linafsik naftaada inaad yacnii walaa dadka inaad la jeclaato muslimiinta waxaa naftaada la jeceshahay watakraha lahum maa takrahu linafsik waxa naftaada aa ah u nacaysana inaa u nacdo wa an taquula khayran ow tasmuto ama aa khayr tiraa ama aa aamusto iyo inaad khayr tiraahdo ama aa iska aamusto yacni xadiidkan dacfi baa ku sugan laakiin kii hadda aan baabka aan ku jirnayo isku macno yihiin marka qofku inuu la jeclaado walaalkiis waxuu naftiisa la jecel yahay wuxuu naftiisa u nacaayana walaalkiina inuu u naco sida laga rabaa sidaas weeyaan saxiixu muslim waxaa ku sugan nebiga sal alla ly slam inuu yidhi man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkhala اljanna faltudrikhu maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi waاlyowmi اlaakhir qofka jecel in naarta laga fogeeyo jannadana la geliyo geeridiisa ha soo haleesho oo ha soo gaarto ha ku dhacdo isagoo alle iyo aakhiro rumaysan waya'tii ila annaasi dadkana ha ula yimaado alladii yuxibu an yu'ta ilayhi waxa isaga uu jecel yahay in loola imaado dhaqanka aad adiga jeceshahay inay dadka kugula dhaqmaan inaad dadka adna ula timaadoo kula dhaqanto sidaa ayaa marka xadiidkan uu ku faraya macnihiisu waa un midkan la jeclaa walaalaha waxaad naftaada la jeceshahay taa weyaan nebigana calayhi salaatu wasalaam arrintaas waa dhaqan geliyey oo waa muujiyey oo abudarba wuxuu ku yidhi xadiid muslim uu warinaayo yaa abaadan inii araaka daciifan abudarow anugu waxaan ku arkaa nin taag daran wa inii uxibu laka ma uxibu linafsii anna waxaan kula jecelahay buu yidhi nafteyda wax aan la jecelahay laa ta'maranna cala nayni laba madaxa u noqonin laba qofood madaxa u noqonin buu yidhi waxaan aniga nafteeda la jecelahan adna kula jeclahay nacam walaa tuwalliyanna maala yatiimin agoon maalkiisna madaxa kan ahta amaamulin marka waxaa laga yaabaa inuu xoogaa dacfi ka arkay nebiga sal l slam dacfigaa marka uu leeyahay mas-uuliyaddaas kama bixi kartid anna wanaag unbaan kula jecelahay wax hadda aniga aan kaasad bursanaayo ama aan kaa eryanaayo ma jirto ayb marka nebiga calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisa iyo muminiinta wuxuu la jeclaa waxuu nafsadiisa la jecel yahay saa darteed baa allah wuxuu leeyahay annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim bal allah wuxuu yidhi nebiga muslimiinta naftooda isaga ayaa uga dhowga nafteenna anaga nebigaa naga jecel sala allahu calayh waali wasalama maxaana anaga laftee nafteenna waxaa laga yaabaa inaan naar u kaxayno oo aan dunuub galno dunuubtana asalkeedu waa naar nebiguna waa kaa celinaya sala allahu calayh waali wasalama marka qofka muslimkae daaciga ahna sidaasoo kale ayaa laga rabaa <clears throat> ayb aaday marka u badan tahay eh, a'immadii hore marka anasna sidoo xadiidkan anasna eh, hadda yani aan ku dhex jirnana waxaa weeyaan qofka mu'minkaa wuxuu tusayaa inuu ku farxo waxa walaalkii uu ku eh, yacnii waxa isaga uu ku far waxa isaga markaa uu ku farxayo waa waxa walaalkii markaa farax gelinayo nacam walaalkiisna inuu la raboodo ou la jeclaado waxa uu nafsadiisa la jecel yahay oo khayr ah ayb taana marka waxay keenaysaa qofku inaanu xaasidnimo ku dhaqmin qiyaano inuusan ku dhaqmin waxyaabahaas inaanu la imaanin maxaa yeele xaasidnimadu waxay keenaysaa inaad dadka khayrka u nacdo oo adiga keligaa ah khayrka uu kugu goonin noqdo si aad dadka uga sara marto sooma garanin marka taana waxaa weeye waa dabeecad aad iyo aad u xun weeyaan dadka mutaqiintae alla ka cabsadana dabeecad umaba aha taa iyadana ayb marka walaalkaa yani marka lagu leeyahay walaalkaa la jeclaa waxaa naftaada la jeceshahay macnaheedu waxaa weya walaalkaa ha xasdin walaalkaa ha khiyaanin walaalkaa yacnii khiyaano iyo ha kula dhaqmin ayb maxaa yeelay xaasidnimada waxa keenaya waxa ay tahay qofka oo rabo inuu dadka ka kormaro dadka noocaas oo kaleana dadka aakhira raba maba ahanba ilaahay subxaanah watacaala wuxuu yidhi tilka daaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada taadaas daartaadaas ee aakhira ah waxaan u yeelaynaa oo aan dhaxalsiinaynaa kuwa aan isa sarraysiinta aan doonaynin dhulka korkiisa fasaadna aan rabin dhulka inay fasaadiyaanna ma rabaan inay isa sarraysiyaanoo kibraanna oo dadka aan rabin ayaa aakhirada dhexlaaya ayb marka qofka inuu taa marka iska ilaaliyo laba xaalad marka qofka waxba kama dhexeeyaan in yacnii eh, isaga marka waxaa weyaan dadka nin ka sarreeyo oo isaga ka daaco badan oo ka khayr badan iyo nin isaga ka hooseeyo kii ka hooseeyeyna inuu yasa ma aha waa inuu u naxariistaa uu la jeclaado meesha uu joogo inuu soo gaaro waa inuu la jeclaado kan isaga ka sarreeyana waxaa laga rabaa in uu la jeclaado ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu gaarsiiyey inuu u daa'imiyo isagana uu soo gaarsiiyey meeshaas lidalika rasuulka sal ll lay slam wuxuu leeyahay unduruu ilaa markay adduunye ay tahay unduruu ilى man huwa asfla minkm wlaa tnduruu ilى man huwa fowqakum wadalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat اllah fiiriya qofka idinka hooseeya adduunyada qofka idinka koreeya ha eeginina taasaa waxay xaqiiqo ku tahay inaydnan xaqirin nicmada ilaahay subxana wa tacaala adduunyada marka ay tahay sheekada ee adduunya joogto qofka kaa hooseeya fiiri marka ilaahay nicmadiisa yaad qiraysaa sida kalena marka waxaa weeyaan qofku inuu qofka diin ahaan uga sarreeyana waa inuu tiigsado ayaa laga rabaa walidaalika xadiid saxiixa oo tirmidi oo warinaya ayaa wuxuu ahaa dadku waa afar uu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam nin ilaahay cilmi iyo maal iskugu daray oo maalkiina sadaqaysanaayo cilmigiina ku dhaqmaayo marka eh, kaasi waa darajo ayuu joogaa nin isagu markaa ilaahay cilmi siiye laakiin maal uunan siinin isla markaa laakiin uu leeyahay haddii ilaahay maal isiin lahaa hebel sida uu yeeloo kale yeeli lahaa anigana oo khayrkan u degdegi lahaa taasi way wanaagsan tahay hebelna ilaahay inuu tiisa u daayo adigana aad soo gaartay waxyaabaha marka sax la rabo weyaan labadaa wuxuu yidhi marka midkan labaad kan koowaad iyo isaga ajarkoo ku siman yihi ninna waxaa weeyaan waa nin ilaahay maal siiyey baa cilmi aan siinin oo baatil un maalkiisa ku dabaalanayo oo aan wax wanaagsan ku samaynaynin dembi buu leeyahay kaas mid kasta afaraadna waxaa weeyaan nin isagu maal ilaahay aanu siinin cilmina uusa siinin laakiin dhahaya haddii aan maal lahaan lahaa hebelkan xun sida uu yeeloo kale yeeli lahaa kaasna marka xagga dembiga waa kala mid midkaan marka isku soo duubduub qofka mu'minka waxaa weeyaan laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan dhab a ah lagama helin xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu kala jeclaanayo maa yuxibu linafsihi naftiisa waxa uu la jecel yahay oo min alkhayri khayrka ah riwaayaa ku daraysa oo min alkhayri khayr ah naftaada adaad yanii waa inaad walaalkaa la jeclaato wax naftaada aad la jeceshahay oo khayrka ah oo khayrka ah waxaa marka laga fahmayaa xadiidka wax adiga aad nacayso naftaada aad u diidan tahay walaalkaana inaa u nacdid oo aad u diidid inay soo gaaraan aad kala markaa eh, aadan jeclaanin marnaba ayb waxyaabahaas dhan marka taas ayaa marka lagu gaaray marka la isku soo duubduubana qofka muminka waxaa u haboon dadka muminiinta inuu la jeclaado naftiisa waxuu la jecelyahay una kahdo wuxuu naftiisa la u u kahanaayo marka haddii uu walaalkiis muslimka nuqsaan uu ku arko walaalkii muslimka haddii uu nuqsaan diineed uu ku arko waa inuu ku dadaalaa sida u hagaajin lahaa xadiidka <clears throat> laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxaa weeyaan haddaad qofkii diin xumo ku aragto walaalka muslimka ah inaad u naxariisato ood hagaajiso waanisid isku daydid inuu fiicnaado ood alle u berisid subxaanahu wa tacaala culimmadii salafka qaarkood ayaa waxay dhihi jireen ahlu lmaxabati lilaahi nadaruu binuuri illaah wacatafuu cala ahli macaasi illaah maqatuu acmaalahum wacatafuu calayhim liyusiiluuhum bilmawaacidi can ficaalihim waashfaquu calaa abdaanihim min annaar waxay dhihi jireen dadka alla jecel ee ilaahay dartii wax u jeclaado ilaahay nuurkiisay wax ku eegayaan waxay u naxariisanayaan dadka ahlu macsida ah acmaashooday nacayaan oy u caroonayaan iyagana waa u naxariisanayaan marka qofka waxaa weyaan ahlu macaasida muslimka ah camalkiisa inaan nacdo waayo laakiin isaga inaan isku dayda inaad u naxariisato oo naxariis ah ku eegti sida ayay yeelaan ayb wacadafuu calayhim way u naxariisanayaan liyusiiluuhum si ay macaasida uga zuuliyaane uga reebaan bilmawaacidi waano waanada inay uga reebaan way waaninayaan waa waaninayaan jirkiisa si aanu aakhirana naar u taabanin aysan naar uunan u gelin adduunyadaanna marka eh, macaasida alle marka ay uga saaraan nacam qofka mu'min dhaba ma noqonaayo ilaa uu dadka uga raalli noqonayo wuxuu naftiisa uga raalli yahay nacam haddii kayrkiis uu fadiilo ku arko iyo dheeraadna inuu ku arkana waxaa laga doonayaa iyadoo kale inuu tamaniyo uu jeclaysto walaalkiisana inay ka zuusho nicmadaa inaanu jeclaysanin ayb marka sidaasaa marka salafku ay ahaayeen oo ay u taxqiiji jireen xadiidkan isagaa marka qofku haddii laakiin naftiisu aanu yani waxba raalli uga ahayn sideeba muslimiinta ula jeclaana marka oo yacni ado adaad naftaadii xumaan raalli uga tahay dadkiina xumaan raalli uga noqo lagu dhihi maayo laa yumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr taasaa markaa muhimalxadiiu araabic cashara alxadiiu raabic alxadiiu araabic cashar xadiidka afariyo tobnaad can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimi ila bixdaa halaaث althayib الzani wاlnafsu biاlnafsi wاltaariku lidiinihi اlmufaariqu liljamaca rawaahu اlbukhaariyu wa muslim xadiidkan waa xadiidka afariyo tobnaad can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh waalihi wasalama rasuulku waxa uu yidhi laa yaxilu damu mri'in qof dhiiggiis xalaal ma aha muslimin qofkaas oo muslimin muslim ah ilaa biixdaa alaain saddex arrimood mid ka mida unbaa dhiiggiisa oo xalaal ku noqonaya athayibu zaanii athayibu midkii garoo ah nikaaxa soo maray ee hadda ka hor nikaax xalaala soo maray oo nikaaxa markaa wax ku qabo azaanii ee markaa zinaystay athayibu zaanii mid nikaax soo maray oo zinaystay waannafsu binafsi ayb oo markaa zinaystay markhaati ku caddaatay ama isaga qirtay wاlnafsu biالnafsi naf naf loo dilaayo iyadana ayb wاtaariku lidiinihi midka diinkiisa yacnii ka tegey almufaariqu liljamacati ee muslimiinta jamaacada muslimiinta faaruqay rawaahu اlbukhaariyu muslim xadiidka bukhaariy muslim baa wariyey xadiidkan isagana wuxuu tilmaamaya waxyaabaha qofka dhiiggiisa oo ku bannaanaay axaadiidta aadka muhimka u ah wuxuu ku jiraa marka aadka ahmiyadooda ay u badan tahay hore waxaan usoo sheegnay asalka qofka muslimka dhiiggiisu inuu macsuum yahay hadduu shahaadateynkii uu qiro halkan marka waxaa laguush laakiin waxaan soo niri meeshaas mark markii la joogo xadiidku wuxuu ahaa ilaa bixaqi lislaam ilaa bixaqi lislaam yani casabuu minii dimaa'ahum amwaalahum ilaa bixaqi lislaam xaqu lislaam waatan marka kuwan waa marka xadiidkii hore kanaa kuu fasiraa marka xadiidkan wuxuu asal u yahay marka oo yani wuxuu asal u yahay oo lagaga ambaqaadayaa qofka muslimka dhiiggiisu dhiiggiisa waxyaabaha banneeyo maxay yihiin saddex waxyaabood baa halkan lagu sheegay laakiin nusuusta iyo axaadiidta markaan fiirinno way ka badan yihiin saddex waxyaabood waxyaabaha yacnii waxyaabaha keenaya qofka in la dilo laakiinse culimmadu waxay dhaheen saddexdan ayay isugu soo laabanayaan si kastay u badnaadaan saddexdan unbay soo kala gelgelayaan ayb bal saddexdan marka hore aan ogaano midda ugu horaysaa wuxuu ka bilaabay ahayibu zaani laa yaxilu damu imri'in muslimin waa asalkii qof muslima dhiiggiisa xalaal maaha ilaa biixdaa alaain saddex arimood ilaa biixdaa alaai khisaal saddex waxyaabood mid ka mida mooyaane athayibu zaani nin nikaax soo maray oo zinaysta dhagaxaa lagu dilayaa waa goorma laakiin haddii afar markhaatiya ay ku caddeeyaan ama isagu ou qirto arintan iyadaana marka markii hore aayad qur aan ay ahayd markii dambena tilaawadeeda iyo akhrinteedaa la nasakhay xukunkeeda laakiin baaqi buu ahaa saa darteed marka eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam maacis iyo haweentii qaamidiyada ahayd iyo waa tii dhagax ayuu ku dilay nacam la odhan maayo marka eh, xukunka ilaahay subxaana wa tacaala waa sidaas dadkan allah abuurta isagaa u cilmi badan isagaa ka xigmad badan isagaa u naxariis badan marka la dhihi maayo dhagax qof ugu dilaayo waa yacni dil foolxun waaye iyo waxaas la dhihi maayo nacam ayb mujtamaca dhan maa dhagax lagu wada dilaa iyo in la yidhaha khalad waayo mujtamaca oo dhan maa zaaniyaal ah marka waa yahay mujtamac wada wada zino badan dadku hadday noqdaan waaba u dhammaatayn intii marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiin haddaa isku darto dadka la dhagaxa lagu dilay waxaa laga yaabaa inaysan toban qof dhammayn toban inaysan dhammayn mujtamacu marka waxaa weeyaan sababta zinada cuquubadan weyn loogu keenayna wax kale ma ahane waxaa weeyaan zinada waxaa ku baaba-ayo waxaa la yidhaahdo yacnii dadka abtirkooda dadka abtirsigooda iyo nasabkooda iyo say dadka wax iskugu yihiin iyo sida ay isu dhexlaayaan iyo ayaa ku baaba'aysa zinada maxaa yeele naagtii nin qababa haddii konton nin u timaado waxaa weeyaan yaa ilmahan dhalay yaa iyo waxay noqonaysaa marka nasabkii dhan baa kharib maayo sharciguna yacnii axkaamta islaamku waxay ku salaysan taha haddaad xuduudda u fiirsataan diinta in la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo nasabka in la ilaaliyo cirdiga iyo sharafta iyo xoogaha in la ilaaliyo iyay ku dhisan tahay yacnii in diinta la ilaaliyo darteed ayaa waxaa loo xarimay shirkiga nafta in la ilaaliyo darteed baa waxaa loo xarimay in dadka la dilo xaqdarro lagu dilo soo ma garani iyo inuu qofku asagu isdilo xataa waxaasoo dhan maalkii in la ilaaliyo waxaa loo waxaa loo xarimay tuugadii iyo wixii la midka ah qofka hadda waxada gacantaa laga jara maxaa yaele maalka in lagu dheela ma aha soo ma garan cirdiga iyo sharafta in la ilaaliyana zinada wax loo xarimay saas waa nacam ayb cirdigii baa ku baaba'aya saa darteed marka cuquubaadkaas baa ilaahay subxaanah watacaala oo u kala yeelayo u kala sameeyey ayb marka hadduu isagu qirto ama afar markhaatiya ay ku soo oogaan kiiskaas qofkaas marka waa la dilayaa dhagaxaana lagu dilayaa nikaaxna uu soo maray wاnnafsu biالnafsi naf naf dishay oo naf naf loo dilaayo ayb oo qofkii qof dilay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi اlqatla alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi ilى aakhirihi wakatabnaa calayhim fiiha ana الnafsa biالnafsi ayb naf in naf hadday naftu naf disho qofki yacnii naftii naf muslimada gooyso oo disho kas u disho waa loo dilaya iyadan qisaas ayb marka wanafsu binafsi marka la leeyahay waxyaaba laga reebaya jira hadda waa xadiidku wanafsu binafsi buu yidhi laakiin maalan yanii qofku waalidku walciyaadu billah hadduu wiilkiisao kale uu dilo ma loo dilaayo waalidka ah oo xadiid waxaa soo aroor rasuulka sal alla slam laga wariyey uu leeyahay loo waalid wiilkiisa ma loo qisaasaayo somakas ma loo qisaasaayo laakiin macnaheedu ma aha la taaban maayo ma aha waalidka waa laga yaaba in la xabiso in yanii la canaanto laakiin in waalidkii lasoo qabto tiir lagu soo taagoo la yidhaha wiilkiisuu dilay asna waa la dilayaa maya sababtoo ah islaamku wuxuu fiiriyey wiilkan markii horeba wuxuu ku yimid adduunyada waalidka sababtiisa waalidkii in adduunyada looga kaxeeyo wiilkii sababtiisa ay iyaga sababta u ahaayeen ma wanaagsan soo ma garanin iyo xuquuqda uu dabcan waalidku uu leeyahay ma ahan macnaheedu laakiin in loo fasaxayo waalidku inuu ilmihiisa ou kow ka siiyo uu dila maahan dembigeeda aakhira waa yeelanaya dabcan waxaa kaloo meesha ku baxaayo qof muslima haddii uu gaal dilo loo dili maayo laakiin gaalku hadduu ahaa gaal ballan lala galo cahdi lala galay ama dimi ah muslimiinta ku hoos nool hadduu yahay ama nin yacnii magangelyo muslimiinta weydiistee la siiyey magangelyadii haddii qof muslima uu ku xadgudbo uu dilo waxaa weeyaan diyo ayaa la siinayaa dadkiisa haddaysan xarbiyiin ahayn qofkaanna waa xabsi waa la gelin karaa waa la ciqaabi karaa qofka muslimka ah laakiin in loo dilo oo tiir loo soo taago la yidhaha ninkan waa la dilayaa waxaana loo dilayaa hebel oo gaal ah buu dilay maya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo saasuu leeyahy nebiga sala allahu aleyh ali wasalam ayb iyo waxyaabaha kale marka la xiriira taasoo kale iyo waxyaabaha kale ee macnahaasoo kale la xiriirayaqofku marka hadduu qofkii qof muslima dilo rag iyo dumar waxuu doona ahaa ninku hadduu dumar dilo haween uu dilo waa loo dilaa haddii marka ay dhacdo taasi marka hadday ku caddaato waa loo dilaya wanafsu binafsi wataariku lidiinihi midka diinkiisa ka tegey almufaariqu ee faaruqay liljamacati jamacada faaruqay kan marka diinkiisa ka tegaya jamaacada faaruqahay waa murtadkaa laga wadaa ninkii diintiisa ka baxay waa yacni kufrun bacda islaam gaalnimo islaamka kadib markuu islaama kadib buu gaaloobay ayb marka murtadka isagana waa la dilayaa laakiin rag iyo dumar looma kala saaraya isagana rag iyo dumar waxu aada waa la dilaya laakiin goormaa la dil oo nebiga wuxuu yidhi man badela diinahu faqtuluuhu laakiin goormaa la dilayaa waxaa la dilaya marka hore tawbaa loo bandhigayayo waxaa la leeyahy ilahay u towbadkeena war kusoo laaba hadduu kusoo laabto khayr hadduu kusoo laaban waayana markaa haddii uu kusoo laaban waayana markaa in la dilaayo hadduu kusoo laaban waayo waa la dilaya oo istitaabaa la yidhaha arrintaa iyadan murtadku marka waxaa dhici karto shahaadateynka inuu qiran yahay ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna maxadan rasuulullah u dhahaa haddana inuu murtad yahay waa suurtagal ayb siday suurtagal ku tahayna waxay tahay isagoo shahaadateynkii qiran ayuu musxafku ku is istaagay qur-aankiibuu qashin ku tuuray salaaddii waajibnimadeedu inkiray zinadau bannaystay maalan iyo wamaa ilaa daalika wixii adiga yacnii gaalnimo ah ee diinba looga baxo ee yacnii iskiis loogu gaaloobo bacda alcilmi haddii uu sameeyo waa ku gaaloobaa diinkii uga baxayaan ayb wain kaana muqiran bishahaadateyn hadduu doona shahaadateynka qirnaa soo ma kas nebigu caayey oo kale sala allahu alayh ali wasalam ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna muxadan rasuul lahna waa dhahayaa nebigiina waa caayay waa ku gaaloobaya saddexda waxyaabaod marka waa kuwaas rawahu lbukhaariy wa muslim halkan marka waxyaabaha dilka waajibiyo ee qofka dil u keena intaa ka badan yihiin kan isbaarada dhiganaaya qaadicu dariiqa dil baa u waajibaayo inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascauna fi اlardi fasaadan an yuqataluu buu ilaahay ninkii neef u tago xayawaan u tago dil baa ku waajibaayo soo ma garani waxyaaba fara badan ninkii dadkii muslimiintiioo wada dhan oo yacnii iyagii madaxdoodii iyo shacabkoodii wada dhan yihiinoo hal ul ah ninkii inta soo gala madaxtinimaan raadsanaa intay yidhaahda jabhadeeyo oo jabhadnimo bilaabo ummaddaas inuu kala jebiyo rabo in meel looga soo wada jiisto rasuulka sal lla ly slam wuxuu yidhi qof allaale qofkuu doono ha ahaada dila sooma kasi way badan yihiin marka waxyaabaha noocaasoo kale oo qofka yacnii nebiga calayhi salatu salaam ka sugnaaday in dil ay keensanayaan laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen saddexdan unba sixirka saaxirka in la dilo waa xadkiisa sooma garan intaan laakiin saddexdan baa u wada asal ah saddexda unbay usoo noqonayaan saaxirku wuxuu gelayaa ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca ila gaalnimo mugta neef xoolaa ah ninka u tago wuxuu gelayaa zinadii zina unbuu la noqonaa iyo wixii lamidkaa ah, iyo liwaadkii iyo waxay gelayaan zinada eeg baabkooda soma kasin ayb qofkan isbaarada dhigtoo shuftada ah oo jidgooyada samaynaya qaadicu dariiqana anafsu binafsi buu gelayaa maxaa yaele naftii dadka ayuu khatar u yahay wahaakada in allaale ninka kale isagana sidoo kale dadka kala jebinaya muslimiinta oo fitno iyo dhibaato dadka u horseedaya isagana imaa midka dambe u gelayaa oo muslimiintau faaruqay almufaariqu liljamaaca soo ma garan marka xadiidkan baa u asala inta kalena xadiidkan unbay soo hoosgelgelayaan laa yaxilu damu mri'in qof dhiigiis ma xalaal noqonaayo muslimin muslima in la daadiya xalaal maaha ilaa biixdaa alaain saddex waxyaabood midood mooyaane athayibu zaanii nin nikaax soo maray ama gabar nikaax soo martay oo zinaystay athayibu qof nikaax soo maro azaanii zaani oo zinaystay wanafsu binafsi naftii oo naf goysay oo naf markaa loo dilayo wataariku lidiinihi diinkiisa kan ka tegay almufaariqu ee faaruqaa liljamacati jamaacada muslimiinta faaruqa waa murtadki rawaahu lbukhaari wa muslim xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen ayb waxyaabahaas marka waa badan yihin waxaa ka mid a ah qofka gaalada u jaasuusaya maalan jaasuuska muslimka ah soo islaamnimadii markaa sheeganaya inuu gaaladii u jaasuuso muslimiintii cawraadkoodii iyo uu sheego in la dilaa bannaan oo sharciga saasuu kusoo soo arooray qisadii xaatib ibn abi baltacan u daliil ah intee buu soo gelaa isagana altaariku lidiinihi almufaariqu liljamacati buu soo gelaya kulligood marka waa noocyadaa xaggaas bay kala gelgelayaan alxadiiu alkhamis cashara xadiidka shan iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih waslama qaal man kana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhiri falyaqul khayra aw liyasmut wman kana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhiri falyukrim jaarah wman kana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhiri falyukrim dayfah rawaahu اlbukhaariyu wamuslim can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi man kaana yu'minu billaahi qofkii rumaynayo alle iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhire rumaynayo falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha dhaho aw amase liyasuut ha iska aamuso waman kaana qofkii ahaaday yu'minu billaahi inuu alla rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro qofkii alla allay aakhiro rumaysan faliyukrim jaarahu deriskiisa ha karaameeyo oo ha wanaajiyo oo ha maamuuso waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofkii alle iyo aakhiro rumaysan faliyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen oo soo saareen xadiidkan isagana waa usuusha aadaabta waa weyn iyo mucaamalada dadka lagula dhaqmaayo ayuu xadiidkan ka hadlayaa gaar ahaan wuxuu sheegay yacnii midda ugu horraysa waxaa weeye waxay ku saabsan tahay hadalka oo xubnahaaga adiga xubinta ugu dhaqdhaqaaqa badan oo aan oo aan aad u daalaynin waxaa weeye waa carabka nacam xubnaha kale maanta dhan sida carabka u shaqaynaa hadday u shaqaynayaan waa daalayaan isla markiiba gacantaadii waa daalaysaa lugahaadii waa daalayaan marka laakiin carabku uma daalayo waxaa laga yaabaa qofku inuu toban saac isku xigto ou ama toddoba saac ama shan saac iska hadli karo gacantaada toddoba saac sidaas dheh haddii lagu dhahana waa daalaysaa saa darteed marka xubintaanu maadaama ay noocaas tahay waxa naarta lagu galaan iyada ay u badan tahay ayaa waxaana lagu hanuuninayaa oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam uuna leeyahay man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir alle i aakhiro qofkii rumeeyey falyaqul khayran khayr ha dhaho ow liyasmud ama iska aamuso laba waay marka ima inaad khayr sheegto iyo ima inaad shar ku hadasho shar ha ku hadli inaan wiili khayrkana ha ka aamusan haddii aad khayrkii ka aamustood nin iska aamusan u noqoto aamusnaan ilaahay laguna caabudo subxaana wa tacaala somakaas marka inaad khayrka haddaad ka aamustana da waad xumaan ayaad waa xumaanaysaa haddaad shartii ku hadashana dhibaata ayaa ku gelayso marka shartana ha ku hadlin khayrkana ku hadal qur-aankii akhri nebiga ku salli sala allahu calayh ali wasalam diintii akhriso oo salaadii la imaawo tuko dadka macruufka far munkarka reeb laakiin haddaad tiraa macruuf ma faraayo munkar ma reebaayo qur-aan ma akhrinaayo waxaan samaynaa ma laska aamusaa bis si aan u dembaabin taas khalad waa iyada marka dambe waxaa ku soo baxaysaa shaydaan afla yaa kusoo baxaysa shaydaan akhras ah ayb marka in khayrka lagu hadlaana fiican ayb faliiqun khayran khayr ha ku qowlo ha dhaho ow liyasmut ama ha iska aamuso haddaanu khayr ku hadlaynin shib ha iska dhaho shayga haddaad ka shakisa marka khayr miyaa mase waa shar sideed yeelaysa ka aamus maxaa yeelay assalaamatu laa yacdiluha shay nabadgelyada wax u dhigma ma laha ugu yaraan aad waa un badbaadaysaa haddii aad wixii ka shakiso dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk horaan usoo marnay iyada sidaa la imow ayb carabkiisa marka qofka koontaroolo xadiidkan marka waxaa weeyaan wuxuu ku baraya inaad carabkaaga koontaroosho maxaa yeelay wax kastood ku dhawaaqda waa la qorayaayo maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiiduu yidhi alla subxana wa tacaala malaga u diyaarsanoo adiga warkaagaba hore ka qoraayo sidaa darteed marka maadaama nin la xisaabinaayo la dul taagan yahay aad tahay is ilaali adiga culimmaduna waxay yidhaahdaan qof qalla qof carabkiisa ka adkaaday waxaa yar yacnii qof carabkiisa ka adkaaday oo nin xun ah waaba yaryahay qofku markuu carabkiisa ka adkaado daacada waa u furmaysaa nin waa uu daaco badnaanaya laakiin waa bilcagsi qof waa laga yaabaa inaad aragto aad u daaco badan laakiin carabkiisa aan kontarooli karin kaas waxaa weeyaan marka eh, daacada iyo carab kontaroolka carab kontaroolka aad u dhib badan qofka hadduu carabkiisa ilaaliyo hadalkiisa kontaroolo oo hadalkiisa uu ilaaliyo daacadii marka inuu samaynayo shaki kuma jiro wixii ka darnaayo ka adkaayaba waa la yimid moogtahay laakiin dhinaca kale waa laga yaaba inaad aad u daaco badan tahay habeenkii inaad soo jeed badantahood salaad ku soo jeedaysid maalinkiina waxaa laga yaabaa shahaadatu zuur iyo inaad la imaanaysa ayb waman kaana yuminu biاllaahi walyowmi اlaakhiri qofkii alla ee aakhiro rumeeyey falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaamee oo dariska xuquuq weyn buu kugu leeyahay hadduu muslim yahay qaraabana ku waa saddex xaq hadduu muslim yahayna laba xaq buu kugu leeyahay islaamnimadii iyo derisnimadii hadduu gaal yahay deriska ka kula-ana xaqii derisnimada waa leeyahay derisku marka waxaa weeyaan kan shaqada kula shaqeeya waa deris oo shaqada yani dhinacaaga kugu hayo xaaska waa deris xaaskaaga waa deris ay kula tahay deriska kan kugu dhegan guriga waa xaqbu waa deris oo waa jaar say u kala dhow yihiinayna u kala xaq badnaanayaan sida ay soo kala xigaan ayay u kala xaq badnaanayaan walidaalika nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi iimaan lagama helin dhab ah qofkii aan deriskiisu aanay ka badbaadin shartiisa ugu yaraan haddaada waxba u taraynin deriska shartaada ka ilaasho oo ka badbaadso ayb oo caruurtaada hadday deriska ku xadgudubto ilaali la hadal tarbiyey dariska inay ixtiraamaan bar xaaskaaga haddii dariska ku xadgudbaysa ka joogdheh adigii ha ku xadgudbin oo yacnii qoys wanaagsanoo dariska ku xadgudbin qoyskaaga ha noqdo ilaahayna marka xuquuqda ka hadlaayay dariska waa sheegay wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaanan wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaanan waalideynka markaa ixsaan loo falo widilqurbaa yacnii qaraabada in ixsaan loo falo wljaari diqurba wljaari ljunubi wsaaxibi ljambi wbni sabiil ma malakat ayman wljaari diqurba wljaari ljunub wsaaxibi ljambi saddexdaba waa la sheegay deriska qaraabada kula ah deriska adiga kaa fog oo yacnii qaraabo ahaan kaa fog laakiin deris kula ah wasaaxibi ljambi iyo kan dhinaca kugu haaya adiga oo dariska kugu dhow aho ama xaaskaaga hadday tahay ama haddii yacni qofka kula shaqaynayo markaas iyo midka wax kula baranayo oo geeskaaga mar walba fadhiyo iyo kulligood yacni darisnimadooda u ilaali xuquuqdii marka halkaas ku sheegay aayaddaa marka aayatu xuquuqaa la yihaahdaayo dad badan baa xuquuqdooda lagu sheegay wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidiin ixsaana wabidi lqurba walyataama masaakiini waljaari lqurba waljaari ljunubi wasaaxibi ljanbi wabni sabiili waqad aymaanukum inahaasoo dhan ayaa la soo qaaday oo lagu sheegay ayb waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri qofkii alle ee aakhire rumeeyey falyukrim jaarahu dariskiisa ha maamuuso oo ha karaameeyo wman kaana yuminu biاllahi wاlyowmi اlaakhiri qofkii alle ee aakhire rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameyo ha wanaajiyo marka deris yacnii hadday dhibaatee dhibaataysan yihiinna u kaalmay dhibaatada ugu daranna waxaa weeyaan midda diiniga ah hadday diintii ay ka qaawan yihiin oo aanay diintii aynan haysanin amaba ama laga yaaba inay gaalo yihiin ama yacnii muslimiin waayo laakiin yacnii xuduuddii aad uma ilaaliyaan diinkii inaad barto ood u sheegto ood ku waaniso ood islaamnimadii yani wax naftaadii adig aada la rabto inaad u keento haddii marka ay ilmo yaryar ay leeyihiin ama dad yani aduu ilmahaaga aad waxbartana ayagana ilmahooda inaad waxbarto ood ka fakerto sida kuwaaga uga fakeraysa oo kale laasiyama weliba dalalkeenna oo kale waxaad arkaysaa yacnii qofkii qofna ilmihiisa waxbay baranayaan qof kalena waxaa laga yaabaa ninka deriska la-ah inaysan awoodin ilmihiisu inay waxbartaan kuwaan unbaa waxbaranaya marka kuwaan kalena deriskii ilmihiisii waxba ma baranayo marka inuu waxbarashadii uu kula dadaalo ayb waxyaabahaas o dhan marka wax ixsaan wanaag o dhan inuu ula imaado uu sameeyo waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri qofkii alleh aakhiro rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo martidii iyadana waa in la maamuusaa sunnadaasna nebiyullaahi ibraahim baa jideeyey oo isagaa wax martisoorka aad iyo aad buu ugu fiicnaa qur'aankana ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka hadlay hal ataaka xadiidu dayfi ibraahima almukramiin martida aad baa loo maamuusa marka isla markiiba intuu baxay ayuu guri ayuu eh, eh, neef xoolaa lo-a dibiga usoo qalay waa usoo solay hilibkiiba u keenay markaas faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun intuu usoo dhoweeyey wuxuu yidhi soo ma cunaysaan miyaydnan cunayn maa cuntaan markaas usoo dhigay wahaakada martidiisaas uu maamuusay eh, waana caade markaas muslimiintu iyaguna ay ka dhaxleen nabigana calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad oo martihiis uga fakeri jiray waxaa dhici jirtay in xadiidkii dheeraa inta marti ay nebigu usoo martisay waxuu siiyo uu waayay saxaabadiisiiu marka uu ula hadlay markaasaa abu dalxa zayd bnu sahl alansaari ayaa waday martidii gurigiisuu geeyey cunto aad u yar oo guriga taallayo ilmaha iyo loo diyaariyey ayuu martidii siiyey ilmihiina waa la seexiyey waa la maaweeliyey markaasuu nebigu subaxii buu maqlay markaasuu yidhi laqad cajiba allaahu min saniicikumaa lidayfikumaa haadihi lleyla ilaahay yani waa la yaabay martidiinna waxaad caawa sidaad u soorteen ood u maamuusteen ood yeesheen ilaahay subxana wa tacala waa uu yaabay marka nebigu waa ku farxi jiritaan <coughs> nimankii reer mudar markay u yimaadeen ee baahida iyo gaajada ay ka muuqatay oo dharkoodu jeexjeexnaay oo dhibaatada ay ka muuqatay nebigu waa la murugooday asxaabtiisao ula hadlay markaasay dadkii asxaabtii ay bilaabeen inay nin walba wuxuu haayo oo meeshii keeno mid cunto keeno mid dhar keeno ilaa laba goob oo waaweyn oo cunto iyo dhar iyo la keenay markaasaa la siiyey nebigu aada u farxay aad iyo aad wejigiisa u iftiimay martida marka maamuusitaankeedu nebiga asxaabtiisu dhaqanna waa yacnii sajiyana waa u ahayd dhaqanna waa u ahayd diintana waa sii xoojisay nacam martidu marka iyadu saddex maalmooday waajibkugu leedahay yani in martida la sooro sunno maaha waa waajib waan saddex maalmooday kugu leeyihiin maalinta koowaad iyo maalinta iyo habeenkeeda waxaa la yidhaahdaa yowmu ljaaiza jaa la yidhahda waa maamuus weyn maalintaas waxay leeyihiin martisoor aad u qiimo badan labada maalmood kale dhexdhexaad saddex maalmood iyo saddex habeen markuu sidaa ku joogo waajibkii adigu waa kaa dhacay isagana waxaa la faray inuunan dadka dhibin intaas ka badan inuusa iska joogin soma kasi ayb ilaa marka xataa sharcigu wuxuu gaarsiiyey eh, dadka hadday dad u marti tagaan haddaan la marti soorin inay u bannaan tahay inay waxooda ka qaataan intii martisoor ugu filan inay ka qaataan inkastoo culammada ay dhahaan xadiidkaas yani wuxuu ku dhaqanuu ku dhawoobayaa baadiyaha meelaha baadiyaha kale dadka musaafiriinta ee iska socday ee cid baadiye meel joogtay kusoo hoyanayaan haddii la marti soora falilahi alxamdu waa khayr haddaan la marti soorin waxa ay haystaan markaas waa akacay caanaha meesha yaal iyo cuntada u taalla iyo hadday ka cabaan waxba dembiga ma aha intii martisoor ugu filan iyaga markaa nacam oo xadiid abu daawuud uo werinaya sidaa tilmaamay amaa laakiin magaalada culimmadu waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa haddii gurigan lagaa soori waa in mid kale lagaa sooro marka midkaan waxbaa ka qaadan laakiin baadiyihi waa ka duwan yahay dhexeen martidu iyadana marka xuquuqdaas ayay leedahay rawahu lbukhaari muslim aadaabtanoo dhan hadda waa muxaasinta islaamka waxaa weeyaan deris la wanaajiyo marti la sooro khayr keliya in lagu hadlo xaq eh, yani shar laga aamuso islaamka unbaa dadka ugu yeeray diimaha kale male <clears throat> bal marti soorku hadda waaba ka dhammaanayo magaalooyinka iyo wadamadan dadka hadda ilbaxnimada isku sheegayo oo kale nin walba wixiisa gaarkiisa ninka martida hoteelkaaga degaa la leeyahay maxaa dad ugu soo martine baynamaa weli dadka muslimiinta dhaqankoodii iyo martisoornimadii iyo waa ku dambeeya aad ugu dambeeya marka dhaqanna waa u ahaa awal diintiina waa sii fartay marka qofka muslimka laba meelow marka ka kasbanaya laba meel ayuu nuurkaas uu ka qaadanaya man kaana yuuminu biاllahi qofkii alla rumeeyey walyowm اlaakhiri iyo maalinta aakhira falyaqul khayran khayr hadhaho ow liyasmut ama haiska aamuso man kaana yuuminu biاllaahi qofkii alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri ee aakhiro falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri qofkii alla iyo aakhiro rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha maamuuso rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen <coughs> marka iimaanka xaqiiqadiisay ka mid tahay saddexdan waxyaaboodba <coughs> ayb walidaalika deriska aada weliba nebigu waa sii badiyey ilaa wuxuu gaarsiiyey inuu yidhaahdo qofka hadduu wax karsanaayo cunto oo kale maraq inuu maraqa inuu badiyo biyaha uu ka badiyo maraqa si uu deriska u gaargaarsiiyey ayb xadiidkii abi dar radia allahu canhu alxadiiu saadis cashar xadiidka lixiyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala lilnabiyi sala اllahu alayhi waalihi waslama wsinii qaala laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab rawaahu lbukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rajula nin qaala lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigu ku yidhi awsinii ii dardaaran qaala wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin faradada miraaran ninkii dhowr jeer buu ku celceliyey ii dardaaran ii dardaaran kaannahu yacnii inaysan ku filnaanin kelmaddaas uu ku celceliyo faradada miraaran qaala wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey ayb xadiidkan marka isaguna waa asal aadaabta ayuuna asal u yahay uu tusayaa dadka iyo mucaamalada dadka lagula dhaqmaayo marka rasuulka sal alla ly slam wuxuu yidhi ninkaa ii dardaaran taa marka waxaa laga qaadanaya asxaabtu siday u jeclaayeen khayrka maxaa yeelay ninkaa nebigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilah dardaaran isii diintii baa waxay ku haysaa marka fikr diintiisi ayuu ka fikerayaa ilaa qof aan diinkiisii ka fikeraynin dardaaran nebigu maba weydiistaynba sala allahu calayh ali wasalam haddana marka dadkii waa u noocyadaas dad aan yani diintiiba dan weyn aysan u ahayn oo aysan ku haynin yani dan weyn aanay ku haynin aad arkaysaa oo laga yaaba inay konton sano lixdan sano ama tobaneeyo sanaba inaysan weligiis diin wax dadku aan weydiinin weligiis shay diini ah inuusan dad weydiinin muxaadaro inuu dhagaysto ama wacdi dhagaystana aanba waqtiba u hayninba kaasoo kale marka nasiibkiisu aad buu u xun yahay xadiidka abi muusa alashcari ayaana ku dhaboobayay ee nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi dhulka roob soo da-ay uu ku mihaaliyey waxyiga dadka quluubtoodana uu ku mihaaliyey dhulkii dhulkii qaybna biyihii intay laqda ayay caws soo dhalina qaybna biyihii gawaankii ayaa biyihii bay celinayaan qaybna biyana ma celinayaan waxna soo dhalin maayaan midkaas dambe marka kan aan hadda sheegayna qaybtaas dambe wa marka markuu nabigu ninkaas sidaa yidhi rasuulkana sala allahu alayh ali slam waa usoo gaabiyey wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin ha caroonin marka macnaheedu ma aha marnaba ma xanaaqi kartid ma aha xanaaqin ma aha macnaheedu waxaa weeyaan caradaada ha fulinin ha socodsiinin haddaa carootid caradu wax ay ku farayso ha isku dhiibin maxaa yeele ilaahay waa ammaanay dadka caradooda caburiyo ee carada damiyo oo wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi alsaraa'i waaldara'i waalkaadimiina alhayda kuwa carada demiyo oo caradooda yani caburiyo sidaa marka inuu ku sifooyo ayb asbaabihii carada ay kaaga demi lahaydna la imaado acuudu billahi min ashayaan arajiim dheh oo nabiga sal alla slam wuxuu arkay wuxuu maqlay laba ninoo aad isu caayinayaan oo midkood ou yacnii xididadiisaan ay soo baxeen marka uu yidhi nebiga sal alla slam wuxuu yidhi innii la aclamu kalimatan low qaalahaa dahaba maa yeji kelimad waxaan aqaanaa buu yidhi hadduu dhaho waxaan uu dareemayo dhan ay ka tegayaan acuudu billahi min ashayaan rajiim hadduu dhaho ninkii waa loo yimi markaasaa leyii rasuulka sidaas buu yacni saabaa lagu leeyay war acuudu billahi min ashayaan rajiim dheh markaasu wuxuu yidhi ma anaa waalan abiya junuunu waalima ani igu jirtay marka caradii waxaa weyaan hasii hala sii qaadqaadin caradaada eh caradii bakhtiy oo demi macnuha marka xadiidku sidaas weeyaan laba macnaa marka ku jirto macno waxaa weeyaan marka eh, asbaabta dabeecadda wanaagsan ee carada kaa ilaalinaysa la imaado dabeecad wanaagsan sakhaa dulqaad xishood tawaaduc dhibkood u dulqaadato cafis badan caradoo demiso weji furfurnaan waxyaalahaas dabeecadahaas wanaagsan la imow haddaad dabeecadahaas leedahay caradaadu waa yaraanin in macnaha laga wado xadiidka marka macnaha labaadna waxay tahay tii aan hadda sheego caradaada ha ku camalfalin wax ay ku farayso marka macnaha xadiidku sidaas weyan laa taqdab caroonin macnaha waxaa weeyaan asbaabta carada kuu keenaysa iska ilaali oo waxaad dabeecad ka dhigataa xusnulkhuluq macnaha labaad waxaa weeyaan laa taqdab ha caroonino wax ay caradaadu ku farayso ha samaynin waa ku dhaqmi macnuhu marka saas inuu yahay allana waa ammaanay dadka caradooda dadka caburiyo oo wuxuu yidhi waidaa maa qadibuu hum yakfiruun dadka markay caroodaan iska cafiya dadka wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas <clears throat> asbaabahan waxaa ka mid a carada laysaga baabi'iyo isticaadada siaan da xadiidka daayib aan ku sheegnay marka waa waa daawo aad iyo aad waxaa kaloo daawo u ah yacnii qof inuu aamuso haddii uu caroodo inuu iscaburiyo aamuso hadduu aamuso xoogaa waa degayaan isticaada hadduu sameeyo aamuso waa waa daawo waay way daaweynaysaa arrintaa idan nabigana calayhi salaatu wasalaam dadka caradooda damiyo ama caradooda baabi'iyo yacnii wuxuu ka cabiray dadka ugu xooga badan dadka inay yihiin horas xadiidka saxaaxa wato ah laysa shadiidu bisurca inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alhadab qofka daran ee ad adag ma ahan qofka dadka lagdoo yidhi mar walba dhulka dhigan ah ee ninka shadiidka ahe eh, adagay geesigaa waa ninka caradiisa demi kara saasuu yihi rasuulka sala allahu alayh ali wasalam axaadiidtuna marka waa noocyadaasoo kale ku timidna aad bay u badan yihiin araga oo la damiyaa qofkii aan ardoon noqonin mar walba aarsi un keliya aan ka fakerinna macaani badan baa ku jirta maxaal rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ma aarsan jirin isaga alla inuu u aaraayo maahane naftiisa uma aarsan jirin naftii nebiga calayhi salatu wasalaam nafsadii rasuulka adiga kaa qiimaha badnayd haddaysan aargoosi iyo waxa aanay marnaba ku dhaqmin adiga taadaa ka ohonaysan taadaa yani nebigii nafsadiisiio kaa khayr badnayd baa saa samaynayso adiga marka maxaad u malaynaysaa naftaadii ay iska tacbaanka ahayd baa midda kale waxaa weeyaan aarsiga iyo carada iyo qofka inaad ka aar gudato iyo cumrigaaga in badanoo ka miday baabiayay wax u dhibaysaa maxaa yaele qofka aarsidoonka ah daa'iman wa abaddan waxaa weeyaan waa wuxuu ku jiraa faker iyo soo wax u abaabuli lahaa iyo sida wax u baabi'i lahaay iyo cumrigiisii khayr waqti ugu shaqaysan lahaa ayaa iyo aargudashada ku baxaysa soo ma garani way badan yihin waxaa kaloo ka mida ah sidoo kale cafisku daraja qofka uu korodha ruuxa adiga ku dhibay laftirkiisana inuu isgartaa laga yaaba haddaad haddii qofkii uu ku dhibaayo adigiina aa cafinaysid marka dambe waxaa laga yaabaa inuu is yiraa war ninkan waa ka caqli badan yahi war ninkaan mar dambe ha dhibin inuu isaga laftirkiisa dib isugu laabto walidalika ilahi wuxuu leeya subxaana watacala idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim saaxiibou kula noqonaayo qofkiina arrintaas marka arrin weyn waa wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim buuyb midda kale waxaa weeyaan aarsiga intaad ka fekeri lahayd war waxaan maxaa kuu keenay inaad ka fekertid qofkan inuu waxaan kugu sameeyo kaa caraysiyey maxaa kuu keenay dembigaaga dembigaaga alla uga toobadkeen caradii lagaa caraysiiyey iyo musiibadii kugu dhacday waxay kuu noqonaysaa nicmay kuu noqonayso ma kasi wa bilcagsina marka waxaa ah, laakiin haddaadan dembigaagi eegin oo aad tidhaahdo dadka waa idulmiyaan kanay igu sameeyaan kaan maanta dhan dadku un aad ka ashtakoonaysid waxaa weeyaan towbadii baad iloobaysaa marka haddaa aragto sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi qof noocaas oo kale ahna faclam annahu mubtalan ogow inuu ibtilaysan yahay qofkaas ayb marka dersi adig waxa kugu dhacaa inay dersi mar walba kuu noqdaan yaa lagaa rabay marka laa taqdab marka macaanidaas baa marka ku jirta can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan ninbaa qaala lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi awsini dardaaran qaala wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin faradada miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey qaala laa taqdab ha caroonin buu yihi rasuulkana sala allahu alayh ali wasalam rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey ayb alxadiidu الsaabic cashar xadiidka toddobiyo tobnaad can abi yaclى shadaad bni awsin can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal ina allaha kataba اlإxsaana clى kuli shay faإida qatltum faaxsinuu اlqitlah waإida dabaxtum faaxsinuu الdibxa waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabixatah rawaahu muslim can abi yaclى waxaa laga wariyey abi yaclى shadaad bni aws can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi ina allaha alla kataba alixsaana ixsaankii ayuu waajib ka dhigay ina allaha alla kataba alixsaana ixsaankii ayuu qoray calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisuu ku qoray yani wax walba in loo ixsaan falo ee faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan ood qisaas iyo wax lamida a wax ku dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata hay-adda iyo habkaa wax u dilaysaan habka iyo hay-adda a wax u dilaysaan hagaajiya waidaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna fa axsinuu hagaajiya xataa habka aad wax u gowracaysaan waliyuxidda ha afaysto axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha afaysto xoolaha iyo neef markaad qalaysaan midkiin mididiisa ha afaysto aad yacni af badan ha u yeelo waliyurix hana u raaxeeha u raaxeeyo dabiixatahu midda uu gowracayo neefkiisa uu qalanayo uu gowracanayana ha u raaxeeyo rawaahu muslim yani yaanu isdhihi neefkan kor iga soo aad dilaysaaye waa gowracaysaaye iska qal yaanu isyacnii iska qal yowse isdhihin waxaa weeyaan ha uu raaxeeyo hana marka mididiina yaanu ka dhigin midi saawiro baa-a yacnii iyada dhanba marka aan af lahaynoo maanta dhan neefkii naftii lagu dhiba ma ahan xadiidkan marka wuxuu asal u yahay ixsaanka ixsaanku asal u yahay ixsaankii marka yaa leh in allaha tacaala kataba alixsaana calaa kulli shayin kitaabadanna horda marka waxaa loo jeedaa waa waajibnimo waay ilaahay wuxuu waajib ka dhigay shay kasta korkiisa in ixsaan loo falaayb xadiidku marka wuxuu nas ku yahay marka ixsaanku inuu waajib yahay allana waa amrayba sidaasoo waxau yidhi in allaha ya'muru bilcadli waalixsaani alla cadli iyo ixsaan buu faray waxaa kaloo alla yidhi waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin waa waajib marka idan marka mararka qaar ixsaanku waa waajib sida waalidkaoo loo ixsaanfalo qaraabadaoo loo ixsaanfalo oo kale martida oo kale waxyaaba kale waa waajib mararka qaarna waxuu noqonaya tadawuc ixsaanku sunna noqonaya hadba meesha uu ku tacalluqo iyo meesha uu ku xiran yahay ayaana marka ama waajibnimadiisa ama sunnanimadiisu ay ku xiran tahay oo yacnii in allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin marka lagu leeyahayna yacnii in maalan xaaraanta oo laga tago ixsaanfalkeeda waxaa weeyaan in laga haro ayb oo kor iyo hoosba aan marnaba xaaraan loo dhowaanin ayb ixsaanka yacnii sabarka ku dhex jirana waxaa weeyaan eh, qofku haddii alle subxaanahu watacaala wax u soo qadaro marnaba inaanu qadarka alle ka caroonin bal ee uu sabar ku qaato ayb ixsaanka waa taas daacada ilaahay uu ku faray waajibaadka inaad la timaado ixsaankeeda waxaa weeyaan sidii alla kuu faray inaad ula timaado ixsaanka waajibka ee khalqiga in lagula dhaqmaa ay tahayna waxaa weeyaan qof kastaa xuquuqdii alla siiyey ee adiga waajib lagaaga dhigay inaad ula timaado ayb oo haddaa dadka alla subxaana wa tacaala madax uu kaaga dhigay siyaaso fiican inaad dadka ku hogaamisid ayb haddii ilaahay subxaana watacaala adiga reer ku sii iyo caruur reerkaaga inaad si fiican iyo caruurtaada <clears throat> ina ula dhaqanto marka isaan shay walba ixsaankiisu bixasabihi sida sharcigu kuu faray umbaad umbaad u raacaysaan <clears throat> wixii in la dilaa ay waajib tahay ruuxda laga jaraa ay waajib noqoto sida qofkii qof diloo kale waa la dilayaa kaasoo kale marka la dilaayo waa in si fiican loo dilo hab fiican oo dilkaas alle uu amray ee lagu fulinaayo waa inaan kori hooskan waa dhimanaa laysdhehine si fiican in loo dibo <coughs> xoolaha aad ilaahay subxaana watacaala kugu nicmeeyey waxaa weeyaan iyadana inaad marka waa dhimanayaan inaadan isdhehine in midida aad soo afaysato cunto siisid biyihii siisid kor iyo hoos berriyaa la qalaa maxaan aniga isaga khasaarinaa caws iyo cunto iyo biyo iyo inaa dhahda ma aha sidii caadigo yani si fiican kula dhaqan halkaan marka waxaad fahmaysa islaamku wuxuu ku leeyahay shay kastaa marka ixsaankiisu aa baxsadiyey marka islaamku waa diin ixsaan sideeda walidaalika xadiidka wuxuu ahaa rasuulka sal lla ly slam wuxuu ka sheekeeyey ummadihii hore naag ka mida ah, oo weliba zaaniyad ahayd inay intay oon baa inta qabtay ceel bay u degatay markaasay biyo ka soo cabtay markay ceelkii ka soo baxaysay ayaa waxay aragtay ey haraaddan oo yani sigaayaba inuu ciid cuno markaase waxay tihi eygan dhibaatadii ani i gaartay oo kale isagana hayso khufkeediibay waxay usooqaugu soo qaaday biyo marka qofka yacnii waa sokiskan leadarka ah oo maqaarka ah ayay biyo intay ka soo buuxisay afka kusoo qabatay ceylkii soo kortay eygii siisay waa ka cabay ilaahay jannaduu ku geliyo waa u dembi dhaafay asxaabta marka waa weydiiyeen waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ma ajar miyaan ka helaynaa yani xayawaanka xataa markaasuu wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbatin lahu ajrun beer kasta oo qoyan yani wax kastoo nool ajar baa laga helaa soo ma marka xayawaanka in lagu dheeldheelo rasuulku waa reebay sala allahu calayh ali wasalam mar mararka ka mida nebigu ansaar xaafad ansaarta degantaha weeye rati yacni ayaa rasuulka sal alla ly slam intoo qoorta usoo taagay ayuu waa ku cadaaday nebiguu ku cadaaday sala allahu calayh ali wasalam markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa ratigaan iskalo yidhi man saaxibu hada aljamal hada albaciir nin dhallinyarada ansaarta ka midaa ah yidhi aniga markaasuu wuxuu yidhi inahu shakaa ilaya waa ii kaa dacwooday buu wuxuuna ii sheegay annaka tujiicuhu inaad baahinayso oo aad baahin u dilayso wa tudibuhu xamliga iyo yacnii rarkana inaad ku dhibayso rarkiina <clears throat> waad ku dhibaysaa cunto fiicanna ku filanna inaadan siinaynin siinayninba ii sheegay buu yidhi ittaqu llaha fii hadihi اlbahaa'im war bahaa'imtan ilaahay idin siiyey uga cabsada ilaahay soo ma jeedi ibnu cabaas wuxuu arkay qof yacni neef wejiga laga gubay oo laga suntay markaasuu wuxuu yidhi yaa saan yeelay buu yidhi lacana allahu man wasama alwajha allah lacnaduu yidhi qofkii wejiga neef ka suntay ayb wuxuu reebay rasuulka sal alla slam shay ruux leh in laga dhigta kabdhow yacni shiish in lagu barto wax nool shiish in lagu barto yacni ixsaanka xayawaanaadka alla subxaanahu watacaala uu u sameeyey ee alla subxaana watacaala uu diinta dhexdeeda uu ugu sheegay lama tiri karo mana la xisaabi karo isagoo ma kasi marka waxaa weeyaan marka ixsaankaas hadda dadku marka maaha inay gaaladu hadda ayagu dhahaan annagaa xayawaanka xuquuqdiisaan naqaanaa muslimiintiina laga dhigay inaysanba aqooninba axaadiidta haddii la qoro nebiga calayh isalaatu slam xayawaanaadka xuquuqdooda uga hadlay tiro ma laha laakiin ayaga huluwi bay ku sameeyaano xayawaan yaan hilibkiisa la cunin yaan yanii subaggiisa la isticmaalin caanihiisa yaan la cabin caqli ma ahan ilaahay xayawaanka dadka u keenay caqliga iyo fidradana taa waa tusaysa in laga qaato manaafacaadkaaga markaad ka oofsatana maaha inaad neefkii ama xayawaankii inaad ku dheeldheeshid marka axaadiidtan ixsaanka ayay saa u tilmaamaysaa faidaa qataltum haddii aad wax dilaysaan faaxsinuu hagaajiya alqitlata habkaa wax u dilaysaan waidaa dabaxtum hadaad wax gowracaysaanna faaxsinuu hagaajiya addibxata habka a wax u gowracaysaan waliyuxidda axadukum midkiin ha afaysto shafratahu mididiisa waliyurix hana u raaxeeyo dabiixatahu neefkiisa uu gowracaayo rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey hada wabiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm